bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأنbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqoltobanyoafraad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray kitaab اlfadaa'il acmaasha iyo aqwaasha khayrka badan ee ajirka badan laga helo ee shareecadu ay tilmaantay baabu fadli اlwuضuء wuxuu baab yahay waysada fadligeeda iyo ajarkeeda qaal allahu tabaaraka wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaa faqsiluu wujuuhakum ila qowlihi tacaala ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min xarajin walakin yuriidu liyuahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun fadl alwuduu wowga haddii la godo waa falka waa weyse qaadadka iyo dhaqanka ruuxu uu samaynayo ayaa loo badan yahay haddii waduu la yidhaha wowga la kordhigana biyaha qudhigooda lagu weyse qaadanayaa la yidhaahdaa ahli luqana waxay sheegaan labaduba waa isku mid waduu adoo yidhi oo wowga kordhabay ayaa biyahana loo isticmaali karaa falki oo masderkana loo isticmaali karaa labadaba waa la sheegaa laakiin tafriiqa ayaa loo badan yahay oo waduugana in ismiga laga dhigo waduugana masderkii laga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu i kuwa alliya rasuulba rumeeyow idaa qumtum ila sala salaadda haddaad u istaagtaan oo salaad aad gelaysaan faqsiluu wujuuhakum wejigiinna maydha ilaa aayadii haddii aayatu arkaan ilwuduu ka hadlayseed garanayseen ee shantii kaleba lagu sheegay waxaan ka ahay niyadii arkaan ee lixda ahaa shantii kaleba waa la caddeeyey lagu caddeeyey waxaan niyada ka ahay niyaduna culummadu waxay ka qaateen idaa qumtum qasadkaasay ka qaateen waana meesha marka la yidhaahdo waysada waxaa waajibiya sabab sababkuna shardi buu leeyahay wadaadana waxay dhammaya sabab waaxid ay leedahay haddii la yidhahdo marka weyse maxaa waajibiya weyse waxaa waajibiya inaad salaad u istaagto hada sabab اlwujuub inaad salaad gelayso sunno ah ama farad ah sababka waa sabab اlwujuub sababkaasna shardi buu waa inaad xadad jiroodan aad weyse qabin waa inaad aadan weyse qabin oo dahaaro la'aan tahay labadaa saasaa la iskugu qabta wadaadana sadabka hore alqiyaamu ila salaa ay ku gaabsadeen oo nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam sunankaad ku marteen maalin maalmaha ka mid raashin loo keenay raashinkii markuu nabigu damcay inuu cunay dhe nabi allow u kaada aan weyse kuu keenin nabigu wuxuu ihi weyso waxaa la ifaray markaan salaad u istaagahaye ka leexdo raashinka iga leexda marka xadiidka ibn maaja can jaabir iyo aayadu marka way wada socdaan sababka marka waajibiyo weysadu waa in salaad loo istaago markuu ilaahay subxaana wa tacaala kasoo soo sheekeeyey weyse iyo biyo hadii la waayo in la gebagabaysanayo oo wejiga iyo xubnaha iyo gacmaha la marinayo ya rabbi wuxuu yidhi maa yuriid allah ilaahay ma doonayo liyajcala calaykum min xaraj dushiinna inuu culays yeelo yacnii haddii la yidhahdo aan lama salaad ma ansaxayso lamana weyse qaadan karo hadii janaaba kugu dhacdo lama gebagabaysan karo haddaad safar tahay biyo-un waa inaad hesho xoogow culays iyo diiq bay muslimiintu dareemi lahaayeen tiibuu ilaahay inoogu gallad sheeganahayaa wayna mudannahay nolo gada sheegto addoommaynu nahay maa yuriid allahu rabbi ma doonaya liyajcala calaykum min xaraj wax culaysa xagga diinta iyo dhaqankeeda ah rabbi inuu idin saara ma doonayo saa darteed culimmaduna waxay yidhaahdaan shareecada islaamku waa aysaru sharaa'ici fi اlcamal wa ashaduha fi اtawxiid shareeco lagu dhaqmo ka sahlan oo ka fudud ma jirto soomaaliduna way yaqaanaan waxay dhahaan salaad siday kuu qabataa loo tukadaa oo culumu kulligood annagu caam baanay kuleeyihin meel bay u joogtaa laakiin culummo salaad walba siday kuu qabataa loo tukadaa adoon maryo haysan hadday ku qabato waa tukan bay ku leeyihin soomaalidu biyaad weyday caro aad ku gebagabaysataad weyday maxay ku leeyihin sidaasaad ku tukani wadaadku tujiyaad weyday waa tukani meel daahirood istaagtaad weyday ma waad xidhan tahay mas-uul baaba lagugu xidha saxariya bullacadda oo dhex taagan salaadana way gashay maxaad samayn mana ka baxaysid meesha ma dibdhigi kartid waa tukani xurmatulwaqti bay ku leeyihin caamada soma xurmatulwaqti baa taagan way tukanaya faaqitu tahuurayn baynu fuqahada u yaqaanaa makaanka daahir ma ah biyo ma haysid gebagaba ma haysid salaad tago tii buu ilahay inoo sheegayaa ilaahay ma doonayo idin saaro xagga ku dhaqanka diinkiinna walaakin yuriidu rabbi wuxuu doonaya liyuahirakum inuu idin nadiifiyo nijaasaadka iyo weyse la'aanta iyo axdaata idinka ahiro nijaasaadka qalbiga iyo kuwa daahirkaba idinka ahiro waliyutima nicmata galladiisa iyo naxariistiisa nicmadiisna uu dhammaystiro muxuu ilaahay sidaa ayaa u yeelayaa lacallakum tashkuruun inaad ilaahay u mahadnaqdaan abaal guddaan rabbigiin wuxuu idinka mudan yahay garataan وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaala samictu rasuul اlah sal slam yaquul ina ummatii ummadaydu ummat lijaaba weeye ummatu dacwa ma aha wixii nabiga rumeeyey calayh الsalaaة wasalaam maalinkii la diray ilaa adduunka inta laga rogayo ayaa ummat lijaaba loo yaqaanaa wixii bini aadane nabigu uu ku soo gaaray noolal markii la diray ilaa qiyaam saacana ummatu dacwa la yidhaahdaa wixii bini aadan oo dhanba xataa aqalaynka insigii jinkaba waa soo gelaya ina ummatii aniga ummadayda yudcawna waa loo yeedhayaa yowma alqiyaamati maalinka aakharaa loo yeedhi huran iyagoo wejiye cadcad wejigoodu ifayo nuuray huran jamcu akhar waa bariir bay dhihi jireen huran bariir yani wejigoodu ifa loo jeeda muxajaliina xubno gargaran xubnuhuna nuurahayaan taxjiilku waa in adimada qoobabka adimada hore iyo kuwa ay ku ifaan farasku markuu wejigana cad yahay adimaha hoosena uu cad yahay inta kalena midab kale uu yahay ayaa la yidhaahdaa waa aqar muxajal ah uran iyagoo bariir leh bimacnaa wejigooda ifayo muxajaliina xubno gargaran xubnahoodu ay ka weyse qadan jireenna ay ifahayaan maxay wejigu iyo xubnuhu u ifahayaan min aahaari lwuduu'i weysada raadkeedii faman istataaca ruuxi awooda oo minkum idinka idinka mid an yuiila inuu dheereeyo huratahu nuurkiisa iyo bariirtiisa iyo ifkiisa wejigiisa ku yaala ka muuqan doona falyafcal sidaa muttafaqun calayh qaybtan dambe faman istataaca an yuiila huratahu falyafcal inay tahay fiqi iyo fahamkii abu hurayra oo mudraj yahay oo uusan hadalkii nabiga ahayn calayhi salaatu wasalaam ayaa loo badan yahay weysadu ma aha khasaa'istu ummadda nabi maxamed weysadu ma aha arrinku gooni ah ummadda nabi maxamed ummadihii horeo dhanba waa weysaysan jireen ambiyadu waa weysaysan jirtay axaadii baana caddaysa hawsha ayada waxa annaga haddaan muslimiinna ay goonida inagu ah waxaa weeye hawshaan qurada iyo taxjiilka wejiga ifahaya iyo xubnaha nuurahaya simaahum fii wujuuhihim min aari الsujuud taasa annaga gooni nuga ah axaadii baana caddaysay lakum siima nabigu wuxuu yidhi calaamad baa idiin ahaatood leedihiin laysat liaxadin min alumami ummadihi idinka horreeye ummad lana aysan jirin imise ummadood baa inaga horraysa lixdan iyo sagaal ummadood in badan baa idinku celceliyey laakiin wuu garab marayaa warku ummaddii toddobaatanaad baan nahay inagu daan muslimiin nahay ummadihii idinka nabigu wuxuu ihi calaamadaa iyo astaanta ma laha tariduuna calaya xawdka akhraad igu imanaysaanoo waad soo arooraysaan huran muxajaliina min ahari اlwudu idinkoo wejigoodan efahayo gacmuhuna idan nuurahayaan riwaayo kale xadiid kale asaguna tariduuna calaya huran muxajaliina min alwudu siima ummatii laysa liaxadin hayriha waa calaamad ummadayda u gooni ah oo axad kale uusan lahayn marka midaasaa gooninagu ah axaadii kalea caddaysay hadda xadiiku isagu isku qabtay wejiga ifidiisu waxay ka imanaysaa sujuudda adimaha lugaha iyo kuwa gacmana waxay ka nuurahayaan weysada weysadii iyo sujuuddii oo laisku daray baa ifayo nuurkaa keenaya ilaahay subxaana wa tacaala aakhiraan ugu daray inta wejigooda ifahayo ina ummatii gurun min الsujuud muxajaluuna min alwuu xadii kala cadeeye urun min asujuud muxajaluuna min alwuu ummadaydu sujuudana darteed ay sujuudaan ee wejigan sharafta badan dhulka ay dhigaanna wejigaa ifi doona u nuuri doona weysadana gacmaha u ifi doona waa calaamaduu nabigu inoogu garan doona xadii kala cadayn doona insha allahu tacaala ummadaha de malaayiinta ah ee balaayiintae la soo daynayo maalinkii aabbaheen la abuuray aadam ilaa qiyaami saaca dadka uun qulqulahay nabigu wuxuu ku garan doonaa salaadii iyo sujuuddooda ku garan doona iyo weysadooda ninkii haddaan tukan jirin xaggee buu aadahaya shidaalmadoonta dhahaad shidaalmadoontuu aadahaya hebel wuxuu jannada inoo ballana haddaan isku arko weynana wuxuu ihi shidaalmadoontaan ku hurayn odayga soomaaliyeed shidaalmadoonta waatee jahannam ninkii janno laga waaya xaggee jira jahanama aadaad waa sidaa markaa loo dadaalo <clears throat> wacanhu abi hurayre waxaa kaloo laga warishaa radi allahu tacaala canhu qaala samictu khaliilii saaxiibkay maqlay rafiiqay baan maqlay gudaygay baan maqlay asagaa khuladu waa xaggiisa min jaanib abi hurayr min jaanib rasul nabigu waa ka beri noqda waa ogtihiin yaquulu asagoo laan maqlay nabiga tabluq waxay gaadhi doontaa alxilyatu billad min almumin ruuxa muminka waxay ka gaari doon ka qaban doontaa xayu yabluqu اlwuduu weysada meeshuu geyn jiray ayaa nuurku aakhara u qaban doonaa nuurka gacmaha iyo wejigu weysada meeshaad geyn jirtou kuu gaari doonaa tabluqu waxay gaadhi alxilyatu bilada iyo nuurka lagugu sharfahayo min almumin ruuxa muminka xaggiisa xayu yabluqu اlwuduu saa dartee abu hurayre markuu xusamayn jiray weysada waa dheeran jiray anqawyadu dhaafin jiray oo gacmaha cududuu geyn jiray halkaa cududuu gelin jiray wejiga markuu dhaqahayo ilaa madaxa fooda hore ayuu biyaha gaadhsiin jiray cunaha ilaa lafgareed hoos buu ka marin jiray soo ifkiisuu nuurkiisu u weynaada toosh biciriiraasayn kaaga noqonin oo lixle kugu noqoto baasha waa inaad ballaarsato muslim muslim baa xadiidka wari waxay dhaheen way kala duwan tahay xilyadan laga hadlaayo iyo taxjiirkii quradu way kala duwan yihiin bay dheh yuxallowna fiiha min asaawiri tan ka hadlaysa oo ruuxa mu'minka ah bilo dahab iyo xariir iyo fido iyo macdan qaali ah loo xidhahayaa waxaana loo xidhaya oo looga xidhaya intuu ku xidhan jiray ilaan gabdhuhu marka aad loo shaaximo wejiga bilad baa loogu xidhaa sidii gammaantii faraska saa ugu soo forsoo shalamlaysa gacmaha waxbaa laga raariciyaa lugaha waxbaa laga jalabjalabsiiyaa idan xilyadan iyo biladan way ka duwan tahay nuurkii weysada iyo sujuudda wadaadana sidaasay sheegaanoo waxay leeyihiin taxjiirka iyo quradu way ka haasanta way kooban tahay xiliyada xiliyadu way ka macno ballaadhan tahay sheegaan laakiin dhaqanka abu hurare caddaynaya xilyada in looga jeedo qurada iyo taxjiilka وعن cثmaan بن cafاn رضي الله تaعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه سلم man توضأ ruuxii weyse qaato فأxسن الوضوء weysada wanaajiya weyseqaadka wanaajiya arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo sunankeeda u dhammaystira kharajad way bixi khaطaayaahu gafafkiisii baa baxaya min jasadii jirhkiisa iyo gankiisay ka dareeraysaa wixii dembi baa ka dareeraya xatىa تkhruja ilay gafafku ka baxaan iyo dunuubtii macaasidu min taxti adfaarihi cidiyihiisa hoostooda ilaa cidiya hoostubay dembigu ka dareeraya bimacnaa jirkaada wax dembi ah ku hari oo sagiiro ah oo xaqullaahi subxaanahu wa tacaala ah xuquuqda aadamaha kabaa'ir iyo sakhaa'irba weyse laguma dhaafo xaqullaahi subxaanahu wa tacaala hadduu kabiira yahayna towbo u baahan yahay xadiidku waa caam laakiin nusuustaa lagu qaydahayaa axaadiiu rasuul lah sal ly slam ka jumlatin waaxida wاlqur'aanu ka aayati waaxida xadiidku nabi maxamed waa hal weer waa laisku fasiraa aayadaha qur-aankuna aayad baad ka soo qaada waad isku fasiri leanna waa kalaam macsuuma oo waxyaa hal meel ka soo fulay waxaa loo jeeda marka dunuubta sakhaa'irta ee xaqullaahi ah weysadaa lagu dhaafaa wixii kabaa'ira towbay u baahan tahay dunuubta waa weyn towbaa la rabaa madax bannaan amaa sakhaa'irta dunuubta yararkae xaqu naaska ah, lagu dhaafi maayo weyse iyo fadaa'il acmaalka rawahu muslim wa canhu can cumaan radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu uhi saxaabiga ra'aytu rasuul اllahi sal اllahu alayh ali wasalam tawada'a nabi maxamedoo weyse qaatay baan arkay mila wuduu'i haada weysadaydan oo kale weyse qaatay waa kii xadiidka dheeraad garanaysaan weeye uu soo gaabiyey sheekhu wuu tusay maalin bintu biyo codsaday buu tusay u yihi qaabkaasuu nabigu weyse qaadan jiray uma qaala nabigu wuxuu yidhi markuu weysadan aan hadda idiin weyse qaatoo kale u weysaystay yo wuxuu nasuubanuhu yidhi man tawada'a ah hakada sidaas iyo tabtaa ninka u weyse qaata gufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa wuxuu horreeyey baa loo dhaafayaa oo dunuubta yaryar ah waxayna baabisa taasaa u kabaa'irtu waxaa laga yaabaa dadku inay ka lexleexdaane baasha shaqada laga dhigtay ee lagu batay ee dadka marka dambe rogta ee kabiiradana kuu geynaysa waa sakhaa'irta intaadan dogobyaha waaweyn iyo xaabada weyn aada soo urursanin aws yar iyo jilif iyo caleen baa la soo urursadaa xaabshaan yar yar ah kaasaa dabka laga as kadibna dogobyo waaweyn booga damba la saaraa lulbaha la yidhahdaabaa la madagta marka loo dhigaa oo caws jilicsan cawsoo dhan ma aha intaasaa dhimisha wade kadibna qorey yarba afka loo gelin oo aad u jircirsan kadibna waxaa iman doona in dogobyo waaweyn ama galoola la saaro ama quraca la saaro oo caawo huraan intaa yartaa dhibka ugu filan rabbi kuu dhaafin ufira lahu waa loo dhaafayaa maa taqadama wixii u hormaro min dembihi dembigiisa yar ah wa kaanat salaatuhu salaadiisu markaa uu tukaday bacda alwuduu waxay noqonaysaa iyo wamashuu lugayntu u lugayay ila lmasjidi masjidku inuu jamaca naafilatan ay ziyaadatan ziyaado dheeraad ay kuu noqon dembigaadii sakhaa'irtaa weysadii baa lagu dhaafa salaaddii aad u lugaysay eed masjidka u aaday iyo salaaddii qudhigeediba ajir dheeraadoo gooni a ah kuu noqonoo laguu qorahayo marka waxaa laiskugu kaadare wey dembidhaaf iyo dallacsiin waana laguu dembidhaafay waana lagu dallacsiinaya xagga rabbiga ajir badan baad helaysaa marka yaan la fududaysan wax kalaba lama haye salaadda iyo weysada iyo khayraadka iyo masaajidda yaan la dhayalsanin وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi sal ly slam qaal nabigu wuxuu yidhi idaa tawada'a alcabdu اlmuslim addoonka muslimkaa hadduu weysaysto aw ilmu'minu addoonka alla rumeeyey mar haddii la wada sheego waad kala duwi idaa tawada'a alcabdu اlmuslimu addoonka alla u hogaansamay hadduu weyse qaato addoonka alla u hogaansan ee alla isu dhiibay muslim waa sidaa man aslama lilaahi waxdahu baa muslim la yidhaahdaa aahiran aw baainan aw huma ama almumin waa rumayn iyo ictiqaad bay u laabanaysa mar haddii la wada sheego way kala tagahayaan haddii midkood la sheegana way isku hoos nicmaysan yihiin in badan baynu soo mar shardi weyhada idaa tawada alcabdu lmuslimu waa inaad muslim tahay haddaad mushrik tahay waxba kama jiraan wamaa ducaau lkaafiriina ila fii dalaal weye ma soconayo waa inaad muslim tahay lanna weysadu iyo salaadu waa shariica min asharaa'ic waa xukun sharci ah waa furuuc waa dhaqan waa usluub lala yimaado dhaqanka iyo farac iyo xukumkuna wuxuu ku dul dhismaa asal laamaha geedka suma argeelu faraaqiyo iyo laamuu yeeshaa gun culus buu geedku u baahan yahay jirid uu ku kaco guryaha marka la asaasayo shub iyo tirar culus bay u baahan yihiin oo shubkii iyo tirarka cuslaa iyo asaaskii waa maxay tawxiid ilaahay keligii ood u hogaansanto shirki aad beri ka tahay kufri akbara waa inaadan ku tilmaanayn meella uusan kaa soo gelin markaasay furuucdu ku asaxaysaa haddii kale waxay kaa noqon waqadimna ilaa maa camiluu min camalin فجacalnaahu habاءa maنثuura caamila naasibay noqonaysa addoonkii muslimka hadduu weyse qaato fakhasala uu dhaqo wajhahu wejigiisa uu maydho kharaja min wajhihi wejigiisa waxaa ka baxaaya kullu khati'atin dembi kasta oo nadara ilayha uu ku fiirshay bicaynihii indhihiisa macalmaa'i biyaha la jirankooda kharaja min wajhi kullu khai'atin gaf kastaa baxaya macalmaay buu la baxaya macalmaay iska hormarso siuusan hadhow noqoshadeeda aysan kuu dhimin gaf walbaa biyaha raacahaya gafkaasoo nadara ilayha uu ku eegay bicaynihi labadiisa indhood labadan aad ku fiirisa ila macaasidu milo meel bay ka dhacdaaye aw amase wixii dembi kastaa baxahaya maca aakhiri qatri ilmaa biyaha dhibcyadooda midka u dambeeya raacaya qatrigu waa jamcu qatratin dhibicda yaa qatri lagu jamciyaa dhibcaha biyuhu ay leeyihiin bay la baxahayaan ila markaad biyaha weysato waxbaa kaa dareeriya kaa gangimi oo kaa daadanaya dembiguna ayagaasuu raacaya faidaa hasala yadayhi wejiga gacmaha hadduu dhaqo kharaja min yadayhi gacmihiisa waxaa ka baxahaya kullu khati'atin dembi kasta iyo kasta oo kaana uu ahaa baashata kaanad ahayd batashata miday qabatay taabatay yadahu labadiisa gacmood maca almaai biyaha la jiraankooda kharaja min yaday gacmihiisa waxaa ka baxaya kullu khaiatin gef kastaa baxaya maca almaai buu la baxaaya biyuhu raacaya kama hari maayo kama dambeeyo khaiadaasoo kaana baashataha yadaahu labadiis gacmood ay sameeyeen maca almaa aw maca aakhiri qatri ilmaa ama biyahay la baxayaan buu nabigu yidhi ama dhibicyaha u dambeeye biyaha ayay dunuubtuna raacayaan buu suubanuhu yidhi halka waxaa ku jira macsiyo walba meeshii lagu sameeyey iyo goobtay ka dhacday ta'tiirinaysa sidaa darteed hadday indhahaadu ku badnayd way saamayn say u saamayn labay u saamaysa cinda ahlilcilm in si xisi oo muuqda u saamaysod indhabeeshada oo indhihii dhaawac gaadho oon adoon meel la gaadhinba aad saa bilowdo oo indha habeenima kugu dhacaan ood hamagsato way dhacdaa aysankaan waata ka ah, darane dunuubtii waxay dhaawac u geysanaysaa indhahaadii aragoodii xaqay arki lahaayeen kitaabka rabbigaada fiirin waxba ka faa'idi mayso axaadiid baad ku fiirin waxba kaa soo raaci maayo wabaad ku xanuunsanba waad ku daali hamaamsi baad bilaabi indhahaaba wayba ku xanuuniba ilmaaba kaa daadan maantoo dhan filin iyo musalsal baailana waad fiisan waad sii marqaami shaydaan baa ku afuufahayo indhahaadii way dhinteen yaa dilay macsiyaa baabi'isay xaqa marka uma dulqaadan karaan ma fiirin karaan ku macaansan maayaan ishu ku doogsan mayso wixii wanaag ahaa xumahay ku doogsanaysa xumahay ku doogsan maxaa yeelay xubnahaani wixii rabbi ugu talagalay haddaad ka fogayso ood kala dagaalanto wixii shaydaan raba u bogahayaan oy ka shaqaynayaan wixii allana waa dhibsanaya imaam shaafici waa kii odhan jiray yaman baan tegey saddex arrimoodon la yaabay oo cajaa'ibaan ku soo arkayba waagaan yaman tegay hal mid baa iga khusaysa waxaana meelaan degganaa aan ku arkay buui oday waayeel ah waagu markuu baryo baryo garbaha la qaban bur waa la kicin kaadidaa laga hoorin wuxuu cunaa loo keeni caliyadaa ka daadan markuu u baahda inuu suuqii meelaha garbaha sii loo wado looda meeshii la geyn haddana markuu foodley waddada socoto arko haw intuu dhugu gabadhi qaban naasku qaban oo baridu ku dhegi sidii balaayadii buu haadahayaa ninkii kaadida laga hoorinhaya garbaha la hayaba ma ah sida gorgorkiibuu duulahaya hadduu meel dhaanta lagu hayo ama sharax baha iyo dhahan lagu hayo arkana waa boodi buui sidii wiilash yarka u ciyaaraan buu u ciyaarahaya ciyaartu markay dhammaato garbaha la soo qaban gurigaa la keeni waa labaatan iyo kow jir ayeeyana waan ku arkay buu shaafici yeman ku arkay gabar labaatan iyo kow jirto ayeeya oo tay dhashay ay dhashay idinka idin taalla saad u fahmaysaan warkaa soomaali fahmi mayse laakiin soomaalida hadda yurub galbeed tagta way fahmayaan macallimiinaan kula kulmay kanada iyo meelaha yurub ku arkay gabdho yaro sideed jira ah ama sagaalka u buuxsan macallin macduur baan ahay saaka cashirkama bixi karo macduur gabadhii hadday sideed jir lagu guuriyo labaataniyo ko maalinka gaadho ayay ma noqon karto ilaa gabadhoodana ayad maxay ku guursa hayaad warkaad la yaabaysa bannaanku hadda yaal laakiin waagi hore waagi hore waa lala yaabi jira xubnuhu marka jidhka aadamuhu labuu ka kooban yahay qolof iyo ruux ruux gaadhiguba muxuu ka kooban yahay motoor injino waxwado iyo biro waaweynoo laskaga qofayo meesha bina yaa dhaqaajiyey matoorkaa wadaa naftan iyo ruuxdan min allahi bay ka timid wayas'aluunaka can اruux qul الruuxu min amri rabbii wmaa uutiitum min alcilmi ila qaliila ruuxdan xagga rabbigay ka timid waxaa dheefiya oy quudataa oo baasiin iyo shidaal u ah, oo kiciya oy ku nuursataa wixii xagga rabbiga ka yimid ee waxyi ah ee qur'aana ah, ee sunno ah, ee alla ka cabsi ah idan naftu waa mishi motoorkeedu iyo waa ruuxdaasi jidhkan dhan wada wakadalika awxaynaa ilayka hee ruuxa min amrina qur-aankii muxuu noqday waxygii ruuxa min amrina tii kugu jirtana maxay noqotay alruuxu min amri rabbi labadaasaa is-anfaca jidhkana caraa laga abuuray cara wixii ka soo gaa asagu dheefiye jirka dad xanuunsato daawo bilaacadda laga sameeyey iyo geeda la jabi iyo harbal iyo alaabbaad jirka ku caafimaada wax cara laga soo gooyey wax la roogo wax la cuno dhulkaa wixii ka yimaada wey ilan gankan asalkiisaba dhul buu ka laakiin naftaada ruuxdaada caqligaada wixii ummad anfaca ee matoor ah wuxuu baahan yahay Hmm. waxyi buu u baahan yahay waxyiga dad ka fogayso dameer baad noqonaysa burufta ku haya in hum ilaa kal ancaami bal hum adaluu marka nabigu wuxuu inoo sheegayaa macsiyo walba meeshii lagu sameeyey bay degan tahay ka muuqanaysa culamaa اlaxwaal wa arbaab almacaarif wa axwaal اlquluubna waxay sheegeen ayaday saamaynayso wadaad aadna loo eedeeyo cabdiwahaab shacraan la odhan jiray wuxuu yidhi ka baqaynin dadku inuu ila yaabo nin walba markuu weysaysto macsiyadii uu sameeye ka hortay ee daatay waxay ahayd inta dhantaan u sheegi laha waan arkaa anugu indhaha ku qabta waa arka wax idinka daadanaya maluudka idinka socda iyo saxarada idinka uqugays eed gacmihiinna ka horinaysaa laakiin waan shareecada waxay asturtay baan asturahayaau wakadalika alimaam ibnu taymiya qisa lamidu ibn qaym ka soo guriy fi madaarij saalikiin maalin buu sheikhu intuu nagu xanaaqay buu yidhi wuxuu yidhi buuhi haddaan aanan shareecada iyo qaacida shareeca ilaalinaynin mararka qaarkood markaad ii soo gashaan macsiyada aad samayseen baan wejigiinna ka arkaa waxay ahayd haddaan doonana waa idiin sheegahayaa hebelo waxaasaad soo samaysantaad i imaanin ka hor asrarulcaarifiin baa la yidhaha hawsha ayadaa hawlay suufiyogoona la yihiin meehe waa culummada ilaahay barakeeyey marar badan xijaabaad laga qaada laakiin ninkii axwaalu shayطaan iyo axwaal raxmaan yaan laysku khaldin alfarqu bayna awliyaa الraxmaan wa awliyaa shayطaan ka akhriya baabka asaga faidaa hasla rijlayhi labada adin hadduu dhaqo ruuxa muslimka addoonka mu'minka kharajad waxaa bixi kullu khati'atin gaf kasta oy mashataha rijlahu labadiisa adin u lugeeyeen maca almaa'i biyihii qulqulhayay la baxayaan aw maca aakhiri qatri ilmaa'i biyaha dhibcyadooda ka u dambeeya la jirankiisii dembigu la baxayay khati'adii xataa yakhruja ilaa ruuxu muslimka ka baxo weysadii dhammeeyo naqiyan asagoo ka daahiroo nadiif ka ah min adunuubi macaasidii muslim ba baa ka wariyey marka waa xadiis dheeroo tusaya fadliga iyo meeqaanka iyo sharafta iyo ajirka ku jira weysaqaadka dhabta ah ee ruuxa muslimkae muwaxidka uu la yimaado muwaxid waagi hore aad looma celcelin jirin salafka iyo taabiciintii saxaabadu ereyga muwaxida lama soo celcelin jirin maxaa yeelay muslim aan muwaxidan xilligoodii ma jirin muslim aan muwaxid ahayn xilligoodii ma jirin laakiin waagii dambe waxaa yimid qarnigii araadsaddexaad wixii ka dambeeyey mushrik sheeganhaya muslimnimo iyo towxiid saasaa marka waxaa loo baahday in la kala saaro oo la yidhaahdo muwaxid iyo mushrik laakiin waagu hore muslimba haddii la sheego ahlu tawxiid buu iska ah uma baahnayn marka inay ku celiyaan salafkii saxaabadu muminka muwaxidkaa muslimka muwaxidka hadda laakiin afarna haysata isagoo shirkii ku dhuflaynaya wuxuu ku leeyahay maadaa islaamka iga xiga anaaba muslim ah aduuba kaa tuurahaya karkaarka wa canhu ana rasul sal slam ata almaqbarata nabigu wuxuu tegay xabaalihii buu tegey maqbara iyo maqbura iyo maqbira mualaulba baa la yidhaahdaa bada waa la godaa waa la kordhabaa waa la hoos dhigaa waxaana caansan in la kordhabo maqbara la waxaa kaloo ayadna fasiixa maqbura baada in la godo ama almaqbira waa qaliil jiddan ataa nabigu wuxuu tegey almaqbarata xabaalihii buu nabigu tegadoo booqday faqaala wuxuu yidhi muslimiintiibuu booqday assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin nabadgelyo dushiinna ha ahaato deganka qoomka muminiintaho ile waa daar haddi nin walba daartiisu sakanihi bxaasab saakin daartu kolba ruuxa degan bay idan guryi aad dhahaysaan bahal u eg quri waayaha califurayso garan maysaan meeshuu degay maxaad dhihi jire guryaa la yidhaahdaa guri wey kolba ruux meeshuu degay baa guri u ah godadkuruaa u galo waa guryihiisii wey intayna nool meelahaynu degno waa guryaheen inta mootanna oo guryo if iyo aakharana xamar weydiiaad xafad baa la odhan jiray sooma maxaa loogu bixiyey xabaalay ahaan jirtay meeshu markaasaa cimaaradihii biyaan laga dhisay maxay meeshu isku darsatay waagid magacaad ka beddeshee xamar bila loo bixiyey waagi hore if iyo aakhara la odhan jiray <laughs> waa tahay assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin qolyo muminiina gurigoodiiu salaam baan dushiinna allaha dhigo yani nabadgelyo wainaa annagu haddaanu nabi maxamed iyo asxaabta nahayna in shaa rabbi hadduu yidhaahdo bikum idinka laaxiquuna waa idinka daba iman doonta soo haleelaynaa halkaasa la wada socdaa in sha nabigu hadda u yidhi awjuh badan baa la sheegaa litabaruq yani in laga dabategi dadka inaga horreeyey oo siday u xijaabteen loo xijaaban oo godkaa loo wada dambeyn la dhimanhayda shaki kuma jiro kullu nafsin daa'iqat lmowt nabigu marka tabarukan buu sidaa u yidhi wa inaa ilaahay dikrigiisa iyo magaciisa iyo talasaarakiisa afkaa lagu macaansadaa qalbigaa ku daga waa tabaruq wadaadda saasay dheheen wadaca ma ahee ku dhaqan biqowlihi tacaala walaa taquulanna lishayin faacilun dalika hadan ila an yashaa allah adoobu huba shaygu inuu dhachayo oo yaqiin ah iyo haddaadan hubinba kulli waxaa lagaa rabaa in sha allah oo may isna wuxuu u laabanayaa makaanka kaasaana u fiican haddii ilaahay yidhaahdo meesha aad ku xabaalan baan soo geli doonnaa meesha iyagoo ku xabaalay nabigu ma geline gurigiisi baa lagu xabaalay idan waina in sha allahu bikum laaxiquuna fi lmakaan wey fi dafni bada almakaan maqaabirtan qudhigeeda saxaaba badan tiu nabigu sheegaya lagu xabaalay inna hadda iyagu mujaahidiin ay meelo badan ku dhammaadeen ay ku shahiideen badankoodna way ka baxeen jasiirat lcaraba aagi dambe in badanoo ayaga ka mida ah. nabigu maxamed meeshuu ku dhintaa lagu xabaalay marka in loo celisnaha makaanka ayaa ka wanaagsan maxaa yeele in sha allah haddii la keeno in tacliiq loo isticmaalaa asal ah in allah inay mucalliqa tahay baa asal ah tacliiquna wuxuu ku suurogelayaa makaanka in loo celiyo in taxqiiq laga dhigo ama tabaruq laga dhigo waxaa ka wanaagsan in asalkeeda loo daayo asalkeeda loo daayo wadidtu nabigu waxaan jeclaan lahaa buuhi oon aad iyo aad u kamanaya anna anagu qad ra'aynaa inaanu aragno indhaha bab ku siino annagoo nool intaan idin soo haleelin oon soo xijaabanin ikhwaanana walaalahano wuxuu waxaan aad u jeclana walaalahay inaan arko intaanan dhimanin qaalu waxay dhaheen way yaabeen iyagaa isu haysta nabi maxamed walaalihi inay weyna laa nabigu laakiin mustalaxaad cilmi ah ayuu nabigu kala soocaya waxay dhahan awalasna nahay nabi allow ikhwaanaka walaalaha miyaana nahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo qaala antum asxaabii idinku saaxiibbaday baad idinku waxaa gacalkay garabkayga baad tihiin ukhwadan ka hadlahayo waa niman aan suxbo lahayn kulligoodu waa walaalihii nabigu calayh isalaat wasalaam kuwa iman doona iyo kuwii la joogay waa walaalihii inama almu'minuuna ikhwa laakiin laba musalax buu nabigu kala duwaya oo nabigu uu yaqaano walaale iyo asxaab adugu waad kala leedaha adugu hadda waa taqaanaa walaalaha iyo asxaabta way kala duwan yihiin matamisooma walaalaha waa inta ku dhalaatay asxaabtuna waa macaarifta dadkaa istaqaanaan saaxiibada guud walaalka aad si gooni isu xigtaan e sheeka wadaagtaan ee kuwa kale iska xigtaan haddii aniga hebel si gooni baan saaxiibba u nahay ka tegi walaalnimadii ma tamiso marka dadka iyagoo wax guud wadaaga iyo haddana waxaa jira howlo la kala leeyahay baa jira nabigu wuxuu dhi antum idinku asxaabii kuwa ila saaxiibay baa tihiin dhib iyo dheef ba ila maray wa ikhwaanuna walaalahaana waxaa weeye aan ka hadlahay aladiina lam yatuu bacdu waa muslimiinta weli aan imanin dadka muslimiinta weli la abuurin en weli aan imanin adduunka weeye saxaabadu su-aalba meesha soo baxay muhiim ah qaaluu waxay dhaheen kayfa tacrifu nabi allow seed ku garan doontaa man lam yaati bacdu axadaan weliba imaninoo la abuurin oo min ummatika yaa rasuul oo ummadaada ka ah, ku rumayn doontae ku raaci doonta en weliba iman adduunka intaana aragta la garay nabi allow saad garan doontaa aakharo faqaala subanuhu wuxuu yidhi waa qiyaas buu nabigu isticmaalhaya oo adilada loo daliishado qiyaaska caqliga ah qiyaas lwlawiga ama qiyaas lmusaawaad ama qiyaas lcilla waxaa doontaa inuu yahay daliil sharci ah oo xaqaa'iqda sharciga lagu caddeeyo axkaamtana laga qaato nabigu wuxuu ra'ayta bal waran iga warrama buri saxaabo low anna rajulan lahu khaylu nin hadduu farda leeyahay urun farda wejiye cadcad buu leeyahay muxajala xubna ay cadcad ninka wuxuu farda wuxuu leeyahay wejigoodu cad yahay adimadooduna ay cad yihiin inta kalena midab guudah midab kale ah fardahaasoo jooga bayna dahray khaylin duhmin faraskii wejiga caddaa adimuhu ifaayeen yaa wuxuu dhex joogaa fardo madmadow oo hal midab ah bayna dahray khaylin farda dhex jooga duhmin madmadow duhmigu waa jamcu adham waa midabka madow adhamkuna waa alaswad buhmintaasi laftirkeedu waa madow tika wadaaddaa yidhi oo buhmintu ma aha midab kale waa madowgu markuusan wax kala tarixin midab madow oon wax kala tarixin ka innagu maxaan dhana marka madow soolama ah markuu aad iyo aad u madow yahayna tik baad dhihi waxbaa la raacinayaa waa caddiin cadarawiishaad dhihi ama qarawac ah wax lagusii midabka waxyaaba lagu sii dhuujiyaa jira oo la raaciyo midabka lagu sii xoojinaya qodleeyahay waxaa weye buhmintu waa jamcu bahimina waxaa loo wadaa waa madow aan midab kala oo miidh ah farasku inuu madow yahay wejiga hore midab kale ku yeesha laga yaaba ama boga cad yahay ama saalinta dambe iyo xagga dambe uu midab kale ku yeeshaa dhici karta laakiin kan waa maxay waa madow soolama ah waa madow miidh ah labada macnaba waa la sheegaa duhmin madow buhmin tik ah dheh oo waa madow aad sii xooji madowga ama madow aad ah, midab kala tarixindhe labadaba waa la sheega nabigu wuxuu yidhi alaa yacrifu khayla ninka noocaasa fardihiisii soo ka sooci maayo fardihii kale fardo waxaad leedahay wejigana cad addimahana garan fardo waxaa lagu sii dhexdaayey wada madmadow oon midab kale lahayn fardahaadii si sahlan baad ku sooconaysa maxaad ku sooci tilmaanta sumada midabka wejiga kaga yaalla iyo adimada waxay nabi allo waa runtaay qaaluu bala yaa rasuul nabi allow ninkaa fardihiisa waa garanaya lanno fardihiisu waa buhmun duhmun caf waxaan rabaa waa urun muxajalaan rabaa urun muxajala qaalana wuxuu idhi fainahum walaalahayga muslimiintan imanin ah, hadda aan weli la aboorin ya'tuuna guran muxajaliina min alwuduu waxay iman doonaan aakharo ayagoo wejigu ifayo xubnuhuna ay nuurayaan wa ana aniga nebi maxamed ana faratuhum ceelyadoodii baan ahay cala alxawdi darka uga sii horaysa oolaha marka la oroyde ceelka ninbaa sii tago darka sii xaado oo qabaalka iyo hagaajiyo oo haddii qabaaljirino suur lagu cabahayo habeeyo oo geelay oolaha sii suga ninkaasaa la yidhahda faradka la yidhaahdaa nabig marka muslimiintu soo aroorahay yaan ceelka uga sii hormaraya ceelal yaan ahay waan sii horbaxyaynaya waana sugahayaa hadday muslimiin badan oo nabi muuse rumeeyey iyo kuwaygii isku khaldamaanna ummadaydii farda cadcad sida looga sooco farda madmadow yaan u soocanaya warka maad fahanteen ninkii laga waayo marka wixii lagu sooci lahaa isagaa cirka roobka og muslim ninka xawdka soo gaara wuu badbaadayba ninka xawdka soo gaadha ninka waa baasay ilaahana soo gaadhsiiyo rawaahu muslim qolyahan marka nabigu ikhwaana uu leeyahay wuxuu inoo tilmaamay inay fiiro gaara mudan yihiin qadarin gooni a ah mudan yihiin waa nimankuu nabigu yii calayh isalaat wasalaam saxaabada uu weydiiyey xadiid xasana cinda albazaar wabi yacla wahayrihima saxaabadu nabigu maalin weydi wuxuu ihi dadka ilaahay u abuuray ilaahay uunkiisa ma taqaanan axadka ugu yaab badan xagga iimaanka iimaankiisu uu aad iyo aad u mudan lala yaabo waxay dhaheen nabi allow haa waan garanayna hee malaa'igta wayay dheheen acjabu alkhalqi iimaana waa almalaa'ikay dheheen maxaa yidhi iimaanka malaa'igtu cajab buu qabaa waa wax lala yaabo wuxuuhi malaa'ig maxaa ka maqan ilaahay baa ag joogaan waxyii rabbigay bay maqlaan ilaahay codkiisay maqlaan rabbi baa si toos u amra laa yacsuuna allah maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'ig maxaaba ka maqanba cilm alyaqiin cayn alyaqiin baba hayaabba iimaan la'aan suuragalba maaha iyagu inay iimaan la'aan noqdaan waxaa yidhi nabi allow haddaad malaa'igtu u diiday waxaa iimaankiisu la yaab yahay hee waxay dhheen rususha iyo ambiyada nabi wuxuu i rusushii ambiyo leyla nahaar baaba loo waxyoodaa jibriil soo degahaye qur-aan loo dhiibahaya suxuf baa loo dhiibahaya waaba addoon la tarbiyeyo ilaahay waxygiisii ku socdee muxuusan rabbi u rumaynayn maxaa iimaan la'aan dhiga ninka asaga waxay dheh nabi allow haddaad malaa'igna u diidday ambiyo rasuulla u diidday annaga naga daybay annaga saxaabada awge acjabu alkhalqi iimaanan waa annaga nab wuxuu idinku maxaa iimaanku leey anabad aragtaan nabi baa dhex jooge waxii ugu degi baad ila fadhidaane kiinni khaldama yacla leeyahay ilaahay si idinku gagaaraad aragtaan qur-aanka maxaa idinka baqa nin inuun kibray oo shaydaan uu ku shaqaystay baa xaqa rabbi ka idinku waabaad aragtaan nabi allo waxay dhah malaa'igna dhaafisay hawshaas ambiyo rasuulla dhaafisay annagana noo diiday bal noo uunka iimaankiisa uu la yaabkaya wuxuuna waa qowm nabi aan weygood arag oo malag degahaya arag oo waxyi socda aan arag oo waxaa u tegi doona kitaab qur oo socdo jildi intii la geliyey halkan halkan aayad xagga ku dhammaanaysa kiibay akhrinayaan way rumaynayaan xaqaasayna ku dhimanayaan qoomkaasaa mudan buri imaamkooda in la kanto oo lala yaabo rasuul maysan arag waxyi degaya ma arka malag socda ma arka saxaabadaas malagta maysa qaybo ka mida malaa'ig badan bay saxaabadu arkeen jibriiloo isshabbahay baa la arkay marka waxaa weeye qoomkaasi fariin baa gaadhaysa ku qoran waraaqo way rumaynayaan wayna ku dagaalamaya ku dhammaanaya adduunko dhan bayna ku kala go'ahayaan qolyaha marka ikhwaanu nabigu u le waa qolyahaas aakhiru zamaankana wuxuu sheegay in hadday diinka u sabraan ay saxaabada ka ajir badanayaan masaa'ilka qaarkood ajir baa laga hadlaya ma aha saxaabi ma gaari kartid midkiina inoogu fiican iyo saxaabiga ugu tabaryar xagga aqoonta iyo allowdhawaanshaha asaga ka fiican nabi maxamed maal isha ku qaystay oo ishiisa ku doogsatay garab istaaga nabiga u hiliyey wax walbood samaysa gaari maysid laakiin ajirka lagu qorahayo ayaa laga yaaba mararka qaarkood inuu ka fadibato acmaahoodii qolyaha waqli nabigood ka hadlahay maxaalushaahidku waa maxay xadiidku wuxuu tilmaamay fadliga ay leedahay weysadu wa canhu ana rasul sal l slam qaal alaa adullukum maan idin tuso ma idin tusaa calaa maa yamxu allahu rabbi wuxuu ku bihi asaga alkhataaya gafafka jamcu khaiatin wayarfacu bihi darajaat dadkana uu ku dalacsiiyo cirka laisku geeyo lagugu baasiiyo haddii diligu markuu tusaashay ilaahay dembiga kaaga tirtiro xaggana uu kugu dalacsiiyo xasanaad uu kugu qoro maxaad sugahaddee qaaluu balaa yaa rasuul allah nabi alla wahaabay yidhaahdeen waa rabnaa asaga qaala wuxuu uhi isbaaqu lwuduu weysadoo lagu xeeldheeraado bimacnaa la dhammaystiro cala almakaarihi qabowga iyo xilyaha awqaatu lkaraha awqaatulkana xilliga biyaha la dhibsado la kohsado inaad weysada dhammaystirtaa ilaahay dembigana ku dhaafaa darajaad badan lagaga helaa xilligaadda nairobi barafka ay noqotoo kale dhowrka biyoodda la soo dhaafay iyo tan aynu ku jirraba biyihii la kululaystay tagta la wejigaba la marin waayo qabow isbaaqu lwuduui weysadoo lagu xildheeraado cala almakaarihi xilliyada weysada iyo biyaha la dhibsanayo wa karat اlkhuطa tilaabadoo la badsho la celceliyo tilaabada goorbay badanaysaa markaad masaajid ku noqnoqoto duhurkii aad casarkii aad maqhribkii aad cishihii aad tilaabaday badan tahade xarakawaa hadduu kaa fogyana kaba sii daran wa karat اlkhuطa tilaabadoo loo badsho jamcu khawatin tilaabada halka saane la qaadaa la yidhahda ila almasaajidi masaajida loo badiyo tilaabada midda saddexaad ee ilahay dembiga ku dhaafo darajaadna lagaga helo waintidaaru salaati bacda sala salaad aad tukato oo tilkale aad ku sugto salaad tuko tukaale ku sug waintidaaru sala salaad la korto oo ukhra intaad salaad kala gudatay tii kale aad korato weyse aad ku sugto qabsan lahayd aad tale u kaadiya hebel aan soo cashayno sug meel heblaan gaadhno mahrib waa ina hayee bal u kaadic yani waa inaad salaadii ka warqabto iska dhaqaaq sidii dameerkii maaha fadaaliku midkiinna asaga ah. oo salaad salaad lagu sugo ama saddexdii lasoo sheegayba alribaatu waa xaqoo la laasimo alribaatu waa jirilaabid alribaatu waa nagaasho lagu nagaado meelihii ajirka laga helaayo ribaatku waa iqaamada iyo muktiga daa'imka ah iyo meeshii aad laasimtaan la yidhaahdaa salaaddii qalbigaad ku haysaa goobihii loogu tagalaad ku sugaysaa waa ribaad waxaad la mid tahay weeye nin furin joogo cadow ku sugahayo keebka haya rawaahu muslim وcan abi malik ashcri radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul la sal slam aلطuhuuru weysaqaadadku shaطru اliimaani aliimaan haddaan salaada ka dhigno waxaan leenahay shardigaasi waa shardi baa laga wadaa aلطuhuuru weysadu shaطru اliimaani salaada shardigeedu wey oo weyso salaad baa loo shardiyaa salaad weysa loo shardiyaa haddaan iimaankan u jeedno iimaankii guudna waxaan leenahay aلطuhuuru weyse qaadadka iyo qabayska waajibka wixii la halmanoo dhanba ee dahaaro ah shaطru اliimaani juزء min aliimaan waa qayb iimaanka ka mid ah waa saxade cibaado kasta oy weysadu ka mid tahay waa qayb iimaanka ka mida haddaad iimaanka salaad ka dhigtana shadrigaasi waa shadrigii ahaa shardiya macnaheedu noqonhay kii jusiyada maah <coughs> rawaahu muslim wqad sabqa wusuuhuma xadiidka abimalk ashcari biuulihi dherrkiisa isagoo dheer fii baabi sabri baan kusoo hormarin waa xadii aad u qiimo badan oo tawxiidka ka hadlay oo acmaasha ka hadlayo alxaafid salaxudiin acalaa'i kitaab guuna uu ka qoray ku sharxay halkaasuu ku soo hormaray wey wa filbaabi baabka hadda aynu hayno weysada fadligeeda iyo khayrkeedaana xadiiu camna cabasata sulami baa ku jira oo asaabiq soo asaguna waynu soo maray saxaabigii nabiga maka ugu yimid ee islaami jira isqarin jira weyad garanaysaa in nabiga su badan weydiiyey xadii aad u dheer weeye alimaam ibnu daqaaliciid afar boqol iyo konton mas-ulo fiquu ka saaray xadiikaas buu afar boqol iyo konton masalo fiqi ah waa hal xadii kitaab dhan weyn kitaabkii sarxulimaam la yidhaahdo mujalladka ugu dambeeya iyo ka afraad yuu dhammaysta hal xadii fiqiyaadkiisii axkaamtiisii hal xadii wey afar boqol masalo ka saaray idinkaad garanaysaan maxaa soo diray waxaa lalee soo diray bikasri اlawhaani wa silaة اlarxaami xadiikaad soo marteen dheeraawe inaba allo xilligeen tukada xilligeen weysaysta xilligaas tuko xilligaas salaada jooji awqaat اlkaraha iyo awqaat الsala loo kala saaray fii aakhiri baabi raja baynu ku soo mar baab raja dhammaad dabayaaqadiisa baynu kusoo hormaray wahuwa xadiiun caiim xadii aad u weyn weeye mushtamilun xambaarsan calaa jumalin faqro iyo waaxiyo jumal waa jamcu jumla oo min alkhayraat khayraat ka mid ah xadiikaas wuxuu buu i waaxo fara badan oo khayra ku jiray waa soo gaabsanayaaye wa can cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu can sal slam qaala wuxuu yihi nabigu maa minkum min axad addoon idinka tirsan ma jiro muslimiine yatawadau weyse qaadanay fayabluqu ku xeeldheeraanay aw amasa fayasbuqu ku xeeldheeraan alwuduu'a weysada uma yaquulu odhanaya markuu weysada dhammeeyey kadib ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaahay baan qirayaa asaga may alla xaq lagu caabudo inuusan jirin baan qiraya waxdahu laa shariika lah waxdahu laa shariika lahu macnihii hore la soo celiyey ashhadu an laa ilaaha illa allah baa la soo celiyey la rakaadiyey waxdahu keligii laa shariika lah axad la wadaaga ilaahay xuquuqdiisa khaaska ah cibaadadiisa rabbinimadkiisa asmaadiisa iyo sifaadkiisa ma jiraan wey saa inaad xaggana aad bahashii meel kale ka keento mushkilo kale wey waxayna haysta waxaa weeye waa qowl iyo qaalab kala goonan islahayn washhadu anna muxamadan cabduhu warasuul waxaan kaloo qiraya nebi maxamed inuu yahay addoonkii alla barakeeyey iyo rasuulkii uu diray ee ummadda uu diray intaa ninkii yidhahda xaggana si macnuu weyse qaata ducadaana ku khatima ilaa addoonka hadduu jiro futixad lahu waxaa loo furaa abwaabu اljannati jannada albaabadeeda aamaaniyatu ee sideedda ah yadhul wuxuu ka gela aakhare marka la gaadho min ayihaa shaa kuu doonuu ka gelahayaa sideedda albaabee jannada kaa doonto ka galba yaa la odhanaya wuxuuna ka geli doonaa kuu u badnaa waa lagu dooransiin sideeddaa ka gal waa karaamo laakiin waxaad ku dambayn doontaoo dooran doontaa acmaashaad la timaado meeshaad u badnayd cibaadadaada meeshay u badnayd ninkii ilaahay u dhowaa ee khayr badan la iman jiray laakiin jihaad ku caanbaxay baabu jihaad buu ka ninka salaada u roonaa qur-aanka jiray qaraabada xiishin jiray ahlu khayrka ahaa laakiin sadaqada ku caanbaxay kay ka galahayaa abwaabu sadaqa way iswaafaqaysaa axaadiisii odhanaysay nin walba waxaa looga yeedhayaa meeshu uu ku caanbaxay iyo xadiidka isdiidi maayaan dooransiin iyo iyo maxaa u dambayn kala duwanta hebelow xayntan ahade maanta ii joogto walaalow waxaa doonta ka qaadaan koori waxaana ogahay inaad wada kaxaysanaynin ood wuxuun laba neef iyo neef ka qaadan soo maah way iskeenaysaa ilaahay karaamo oo karaam waxaa lagu leehay halkaad ku waa albaabada jannada kaa doonta ka gal laakiin waxaad ka geli oo rabbi og yahay kaad ka gelisa waa qoranya waa la yaqaanaa cilmullaahi saabiq baa ku dhacay waa qoran yahay marka takhyiirka iyo meeshaad dooran doonto waa laba kala baab rawahu muslim waxaa ku jira marka fadliga ay weysadu leedahay ninkii weyse dhammaystiran la yimaada kadib ducada ku ducaysta yarta ah, albaaba jannuu ku helaya iyo waar ku janno galahaya rawaahu muslim wazaada tirmid abu ciisa tirmid wuxuu ku daray ducadan dambe wuxuu ku daray in la yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriin saasaad kugu qabanaysa markaad shahaataynka la timaado allahuma ajcalnii allah iga yeel min altawaabiina kuwa aad iyo soo noqda noqoshada badan hadday khaldamaan soo noqda hadday dembi ku dhacaan ka toobadkeena ma khaldamo waa ilaahaye rabbi isu wajcalnii allow iga yeel min almutaahiriina kuwa isnadiifiya ahaaro qaata xumaha iska ilaaliya in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutaahiriina laga soo qaatay iyadadan xoogow dacfi baa ku jira laakiin shaahid bay leedahay min xadiii awbaan mowla rasul sal slam bay leedahay shaahid bay min xadiii caliy bn abi aalib haahid kale leed min xadiii xuleyyamaan labadaa saxaabi way ku dhami jireen xadiikan bay ku dhaqmi jireen taabiciintu waxay leeyiin cali oo weysaystay maanan arag ilaa wuxuu odhan jiray ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriin xudayfana sidoo kale dhaqanka labada saxaabi ay ku dhaqmeen xadiidkii howbaan bay xoojinaysaa iyo xadiidka anas cumar ee hadda aynu hayno baabu fadl aadaan ducooyinka markaa la badiyo ducooyinka iyagu marka laweyse qaato ama la weyse qaadanaya wejiga marka la dhaqayo ducaa la akhriyaa fiqiyaadka baajuunga xaashiis ay qortaa allahuma bayid wajhi yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh marka madaxa la masaxayo ilaahu qoortayda naar ka xore faraha gacmaha howlaha ducada iyadu waa baain nawoga manhaaj kaga hadlay iyo adkaarka iyadu salmala kuwaas intaana idinku filan intaan ku ducaysto xifdiya baabu fadl aadaan weyso fadligeeda waynu soo marna waxbu sheekhu ka tataabtay bal aadaanka fadligiisa yuu baab yahay aadaanku waa aliclaam adana yuadinu tadiinan iidaanan haddii la shido tadiin baa la odhanaya haddii la fudayna adana iidaan bay noqonaysaa aclama iclaaman oo kale laakiin markaan rabno inaan shidno waa adana yuadinu tadiin bay noqonaysa gabagabadu waa maxay waa aliclaamu bidukhuuli اwaqti in lagu ogeysiiyo waqtigii salaada in la gaadhay alfaad khaas ah xukumkiisa waynu soo marray fiqiyaadkan ku soo marray waa waajib iyo maya waa sunno mu'akada waa fardu kifaayo culimadu isku maandhaafeen shay fadli badan waa shaciira min shacair اlislaam weeye la xurmeeyo la qadariyo ummaddu ka dhaxayso haddii laga tagana in la isgumaada ay bannaan tuulo haddii laga aadaami waayo oy hal mar khaldamaan waxaa leeya waryaada saaka maydan aadaamin salaaddii fajarka duurkii shalayna waad iska tukateen maalin dambe idinkoon aadam haddaad tukataan wallee mowdkaa gaardiya baa la odhanhaya waa loo hanjabi naga daayo sunno weeye allaahu akbarday wadaanna mowdkaa ka adeegi taangiga la dhex marin way go'ahayaan sunno sahlan ma ah xataa ninka waa sunno yidhi bal ijmac baa soo guuriya waxyaabaa shacaa'irta ee ummadda dhiiggeeda iyo higilkeeda iyo magaceeda iyo muuqaalkeeda ilaaliya lama fudaysan karo walidaalika calayhi salaatu wasalaam markuu duula haddii tuula laga aadaamo waa ka leexan jiray muslimiin buu xukumi jiray haddii laga aadaami waayana dhashu dhigan jiray inay gaalayihin buu xukumi jiray aadaamku wax sahlan ma aha marka iskaga leexo وcan abi hurata radi allahu tacaalى canhu ana rasul ه sl slam qaal low yaclamu الnaas dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi الnidaa'i aadaanka fadliga ku jira in la aadaamo ajirka ay leedahay aafada innaga inagu dhacda muadinka waynu quursanaaba qolya sawaaxilo meelaha laga soo qabta iyo mid madaxa maqluubsan iyo mid aan waxba loo tirsadeen baaba muadinka lagu soo riixi imaamkaa la yar qoodhin oo meelahaas qolyaha komitiga la yar qoodhin oo la yar hagaaji muadin meligii baaba galay shareecadu waxay tiri halla xurmeeyo halla weyneeyo baynu bahdelaynaba sidana cumar waa kii odhan jiray lowla alkhilliifa la adantu haddaanan khaliif iyo mas-uuliyaddii muslimiinta madaxweynenimaduba waa xil culusee moog tahay wax kale kuma dari kartid haddaanan madaxweyne muslimiin hawshiisi aanan ku mashquulsanayn anaa muadin idin noqon lahaa buur ha fuudaysanina low yaclamu الnaasu maa fi nidaai aadaanka fadliga ku jira dadku hadday ogaan lahaayeen wasafi اlأwali iyo safka hore salaada laynka hore uma lam yajiduu kadib aysan helin inay aadaamaan ama safka hore ay galaan ilaa an yastahimuu calay inay aadaan ku qorituurtaan mooy alistihaam awlisaam waama waa aliqtiraac qorituurad weeye ilaa an yastahimuu inay ku qorituurtaan mooye calayhi dushiisa lastahamuu calayhi aadaamka ku qorituuran lahay anaa aadaami iyo maya markii la kala saari waay bilqorituurta ninkii falxadkaa soo baxa qumayguna ha iska haro kaas falxadkaa noo aadaamay way dhacday hawsha ayada xilligii saxaabada yay dhacday maalin bay muslimiintu isku laayeen oo dhiig ku daalan kara anaa aadaamaya anaa taariikhda muslimiintu markay ahayd lix iyo tobankii hijirada sayidina cumar asagoo khaliifa diray ciidan culus oo nimanka kibray ee maraykan oo kale waaga adduunka ka ahaa reer furus oo ciraaq haystay lagu duulay ciidan aad loo maray loona xulay oo muhaajiriin ansaar u badan iyo ahlulyaman oo iyagu niman aad u dagaalamo musiibo ah oo madadulislaam nabigu u bixiyey saxaabaduba ayaa laysku dhafay waxaa bal reer sankooda caana ka soo lisa sacd muqaas baa loo dhiibay ciidanka hogaamiyey amin barqina qoraxda kululaatay baa laysku helay meel qaadisee la yidhahdo oon kuufa aad markii loo dagaalamay ee la isbaabiyo duhurkii oo soo dhoway gaala jabtay waa la baacsaday waa la caydhsaday ciidankii xooga badnaa ee sayidina sacd muqaas azuhri khaalu rasuulla sal sl nabigu ku faantami jiray mu'adinkii ciidankaa shahiiday iyo waa la dhaawacayba labadaba waa dhaawacmay muadinku waa halgamahaya muadinku ku jiri maayo sidii bilaal u halgamhaya nabi maxamed u horboodayabaa horboodaa rabaa saydoonibaanu inta waaskaftaneen mu'adinka muslimiinta ciidanka u aadaamahayay baa dhaawacmay ama waa shahiiday gaaladii markii la jabiyo laga soo laabtay baa lesaa duhur aan muadinka waa shahiida ama waaba dhaawac nin baa inaan aadaamaya maya kulaan aadaamahaya waa laysku qabtay rag boqolaa ku dagaalamay seefaa laiskula baxay car iyo car salaadan duhur ee guushu guusha daba taalla maanta anaa u aadaami oo taariikhda geliya maya sacd bnu qaasoo xanuunsanaa baa soo baxay maxaa loo isgu laynaya aadaan baa laysku haysta wuxuuhi suga loo qorituuray ninkii qorigu u soo baxay baa maalinkaa aadaan sayidina eh, alimaam abu cabdillahi albukhaari baa saxiixiisa ku tilma wayudkaru anna qawman istahamuu fi اlaadaani faaqraca baynahum sacad buu hi wayudkaru kutub taarikh bay mashhuur ku tahay axmed maxambal wuxuuri wayba sugan tahay qisada ayadaa taarikhna waaba la yaqaana hawsha ayada muslimiintu qaabkaasay ugu dagaalameen xataa kaaduu yatajaaladu bisuyuuf riwaayadu waxay ku siegteen waa la xallin waa ilay seefs kula baxaan kuwii hadda gaalada ay laayin hayaanba sidii inay iskugu shiidaan bay dare maxay isku haystaan hal fadli anaa maanta aadaamaya maya hebel waa aadaan maya adu waa aadaan innagoo isku turtuuraynaaba usaadunoo adaaba may anu wadaarmi war adugu yani waxaa laga dhigay darajo loogu talagalay eh, dadka hooseeya wixii ilaahay ilaahay kor yeelay baynu hoosgeynay haddaad ilahay wuxuu kor hoosgeysana weligaadna hoos wad socon asfala saafiliin ku talagal walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri kallahaadda ama jarmaadidda loo kallaho salaada xilli hore la baxo la aado lastabaquu ilayhi waa u dhaqtami lahaayeen salaada subax salaada jumco salaada duhur tahjiirku waa alkhuruuju awal waqti xilli hore inaad dhaqaaqda wey ama min alhaajira min alhaajiro qorax kuleylka boqoolaha labadu waa la sheegaa dhibba kuma hayso ama ama qabow ku kalla walow yaclamuuna hadday ogaan lahayn maa fi lcatamati salaada cishaha fadliga ku jira iyo wa subxi salaada fajar la aatowhumaa way iman lahaayeen subax iyo cishaha iyo fajarkay iman lahaayeen walow xabwan dabakusiqid ba allah ka dhigay xabgu cinda alcarab waa laba qaybood keliya laakiin wadaadaha anagu xamaarashay noogu fasiri jireen xamaarashadana ka sii daran ba macno fiican bay sheegeen ama xabgu cinda alcarab waa inaad gacmaha iyo jilbaha ku socoto ama sida ilmaha yarka dabada ku sido aruurtu mar bay dabada ku siaan markay fadhibaradka yihiin weli sfacanku u baran intay salka dhigaan bay saa u siaan halkaasay tagahayaan say dabada ugu siahayaan taa maxaa la yidhahdaa soo daba ku siqidun maa mise wax garanaysaa xabigu kaas wey in dabada lagu siqo ama la gurguurto amaa xamaarashadu waa in xabadka aad ku socoto sida abeesooyinka iyo waxyaabaha ku siqa xabadka iyo masaska iyo laa atowmaa way tegi lahayn subaxa iyo ceshay tukan lahaayeen walow xabwan dabaku siqidba ha ku tageen yacni si adoo aad u xanuunsanoo dhaqaaqi karinba aad dabada ku siqdid ama aad gurguuratidba ama aad xamaaratid muttafaqun calayh alistihaamu aliqtiraac istihaamku lastahamu uu nabigu yidhi aliqtiraac waa qori tuurasho qori ridasho alqurcatu inay min usuuli shariica tahay baana laga qaatay wtahjiiruna waa maxay waa atabkiiru kalahad la kallaho ila salaa salaada loo kallaho xilli hore loo baxo وcan mucaawiya radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasul sl slm yaquul almuadinuuna dadka muslimiinta salaada u aadaama almuadinuuna kuwa salaada u aadaama aطwal الnaasi dadka kuwa u dhaadheer weeye acnaaqan xagga luqunta yowma alqiyaamati maalinka aakharo rawaahu muslim culimmadu isku maandhaafinoo muadinku aakhara isagaa u qoor dheer oo u luqun dheer waxay dheen waxaa laga wadaa dadka kale way foororsanhayaanoo way cabsanaya talow maxaa soo yeedhi maxaad ku beekhaami muaadinku maba casanhaya sankuu taagahayaa hawshiis waa iska diyaarba markaad hubtay inaad baastay waad iska shaacabi laakiin dabiinka aan soo dadaalin kaadifuley baa ka dilqi maanto dhan musqusha ku noqo maxaa la sheegay maxaa la yidhi mu'adiniin ayagu lugayba issaaranhaya maalinka akharo waxay iska sugahayaan hebel hebel socda ku dareer utaga jannadii qolyasaasay ku fasireen oo cabsi iyo fasac iyo argax ma hayo taasaa waxay keenaysaa inay si fiican indhaha kala qaadaanoo isanka taagaan waxay dhe ma ahe waxaa laga wadaa aadamaha marka qoraxda halkaa loo keeno oo nin walba dhiigku laqo ayagu qoor labaatan mitira loo bixinaya geri bay noqonayaan intiina kale cubbaaba ladin gelin qoortii baaba idinku yaraan biyihii baa idin laqi dhididkiiina iyo naartii umrihii amaa waana sida cad baydhan daahirka lagama bixi karo adwalu naasi acnaaqan luqun baa laga hadlay saa u kala baxday waa la taagayaa meesha lama dhihin bay dheh qolya halkaasay mareen waay dheh waxaa weeye luquntaa loo dheeraynaya qolyaha saddex waxay leeyihiin waxaa laga wadaa iyagaa hanqal taagahayo fadliga iyo ajirka loogu baaqahaye la yeelin doonay fiirinayaan markaad wax fiican sugayso saasaad dhibay dheheen baa la wada waxbaa la yeelinhayaa haye awataydiina maba cabsanaysa fadliga loogu yeeriyo barakada iyo khayrka ayagoo u hanqaaltaagay ee luquntu kala baxaysa saddexda macnaba waa la sheegaa almuhim waa maxay waa la karaamaynayo aadamahana wax dheer axaadiidba waxay sheegeen in ninka mu'adinka ilaahay dartii u aadaami jireen mushaar qaadanin uu la ajir yahay ashahiid fii sabiil waxay sheegeen dadka intooda kale markay dhintaan ambiyada iyo rususha mooyeene iyo shuhadada mooyeene dixiri baa galoo cuna mu'adinku ma dixiriyaysto marka la xabaado muctasibka ilaahay dartii axaadiid baa waxay sheegeen aakhara marka lassoo bixiyo oo nabi ibraahim mara lagu qabto dadka iyagoo qaawan oo balag laysoo wada bixi doonaane nebi ah, ibraahim la asturo dadka ku xiga waa muadiniinta muadiniinta baled loo xidhi la asturi idinkoo wada hanjafka taagahaya muadin isagu toddobaatan faduu gooni uu leeyahay axaadiis sheegan iyo aahaar fara badan muadinku nin ma aha maxaa yeele salaadda ugu cuslayd bacda tawxiid baa inoogu yeedhahayaa mas-uul buu inooga yahay inagoo khuurayno dhareerku inaga dadanay ina kicinhayaa dhaxantuu ku kallahaya xil culus buu inoo hayaa miyaan khatima xadiidkan mise wakhti waa iga dhammaaday balan wax ku daro وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعسعة المازني من كبار التابعين أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال له أبا سعيد الخدري baa taaبiciga ku yidhi إنii أراaka waxaan ku arkaa cabdاللahiyow تuxiب الغنم xayntii ariga inaad dhaqata inaad jeceshahay والbaadiyati iyo miyiga baadiye waxaa ka soo horjeeda xaadiro magaalaa ka soo horjeedo faidaa kunta fii hanamika adhigaada haddaad dhex joogto aw baadiyatin ama miyigaada aad joogto faadanta lisala salaadda aad u aadaanto farfac sawtaka binida aadaanka codka dheere itaali buuli codka kor ogu qaad oo maxaa jira fainahu laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmuadini muadinka dhawaqiisa dhawaqaa danankiisa iyo meeshuu gaadhayo jinun jin ma maqlo walaa insun aadama ma maqlo walaa shayun xayawaan kale makhluuq kale ma maqlo ilaa shahida lahu yowma alqiyaama aakharu ku maraadkacaaya axad walba oo makhluuqa oo codkaadu uu gaadho aakharu markhaatiyaashaadu ka mid yahay shuhaduu kuu noqonaya aduuhasku yarayn markhaatiyaashooda aad u dhawaaq codka dheere idan aadaanku aadaanku ka dheeryahay buu ka qiimo badan yahay nabigu ku yidhi ninka ansaariga ku riyooday aadaanka ukaada adigoo belaal u meeri fa innahu andaa minka sawtan isagaa kaa codmalan kaa coddheere belaal u dhiib saa darteed in makarafoonka lagu aadaamo iyo in caadi loo aadaamo waxaa badan makarafoonka waafaqsan ciladii sharcigeed iyo maqsuudkii diiniga e, xukaamtii carbeed iyo cajamna waxay ka shaqaynayaan he in ashuun lagu aadaamo oo adoo iridaa taagan adaan adaanka maqlin hadda goor baa idinka sheekeeyey masaajid north america ku yaalaan amin casara nin su-aale i weydiinaya halkaas waa la istaagay bartaha hadda albaabka dhexda kaatakaatiga salaada casar baa loo aadaamay waa loo aqay ma maqalo waxaana taaganahay iridda markaan hawshii dhammaynaan ragcaddii waxbaa la marhayaa labaad ama saddexaad makrofon lagu aadaamhayaa laakiin makrofon xagee usii jeedaa dhulkana biyo laga keenayaa bannaanka looma bixin karo ila meesha shaydaan baa hadda waxaa bilaabatay xaafadaha islii nimanka guryaha dhaadheer dhistay iyo nimanka yurub ka soo guuray iyo western kasoo guuray guryaha naga iibsaday falaydha naga iibsaday waxay nagu bilaabeen masaajidka mikrofoonka naga yargaabiya sigiskaa laga dacwooday hidaaya laga dacwooday bilaal baa laga dacwooday alaamiin baa laga dacwooday maalin dhow anoo lugaynaya nin baa waddadii ku qabtay ya adugu mucaarad baa ta ukaadi sidiisaad ku kacsan tahay halkan igu qabto wuxuu idhi sheekhow masaa'idkan maku tukataa haa wadaaddaha jooga ma istaqaanaa haa la hadal mikrofoonka xoogu hagaabiye waayeel baa noo jooga carruurba waa la sasahayaa maxaa nagu bilowday xisaabtii waxaa bilaabatay hee xisaabtii maxamed salmaan iyo reeyur baa bilaabatay wastare waxaa la ayax tag ee la reeb abu saciid wuxuu idhi min rasuuli illaah taabiciyow aan kuu sheegan kule war meel walbood joogta aadaanka dheeree citaali danani riinjiga kici aan ku leeyahay nabi maxamed baan ka maqlay makhraatiyaasha badso waxba hamlaynayna ma dhuuntaa lagu hayaan ka sii rawahu buhaari baa wariyey mlimiinsaasay ugu dhamahayeen saasaa loo soo waday hadday nagu bilaabatay halkaa la isku dhago tartiib tartiib baad u socotaa xudayfa waxaa la yidhi reer banu israa'iil diintii la ilaahay u keenay ee tawreed ahayd mahal maalin bay ka xuubsiibteen sida maski iyo subxayadu xuubkooda oga baxaan mayuhi doqomaatiin steeb steeb bay maanta sunnadan ka tag faradka inaga daay laguma dhaqmi karo xoogu culays baa jira yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira si loo waday diintoo dhan baa laga tegay buui oo hawsha inagu socoto labaatan sano kahor waxaad qoonsan jirteen oo maanta haddii laydinla yima aydan qoonsanaynin baan ogahay toban sano ka hor wax haddii laydin weydiiyo aad geeri ka xigteen oo hadda waa caadiyoos aad leedihin baan ogahay la socda hadda waad socotaan meel wanaagsan allah idin geeyo وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة xadiidkii hore xadiidkan lagama reebi karo waxaan looga reebi karin nin shaydaan la yidhahdo waxaa jira aan ogolayn inuu aakhra kuu maqhraati kaco ibliis iyo shaydaan ma rabo inuu aakhra kuu maqhraati kaco saa darteed markuu aadaan maqlo dhagaha intuu faraha gasho carari muxuu ka cararaya makhraatiyaasha aakharo kuwa makhraat diiday inuu ku soo biiro nabigu suu isu dabadhigay baan u boga labada xadii oo fiirsa hadda idaa nuudiya bisala salaadda haddii loo aadan adbara ashaydaanu shaydaan waa daba jeedayo waa cararaa walahu duraatun asagoo neefle duraatku waa neefta xagga dambe ka timaada muxuu u neefsanhayaa oo iskugu dhagatirayaa baasha ayada xataa laa yasmaca atadiin aadaanka inuusan maqal buu rabaa wuxuu isu dhagatirayo ee aadaanka u diidan yahay culamada muslimiinta sababkii bay raadiyeen wadaadda waxay dhaheen wuxuu ka cararayaa inuu noqdo makhraatiyaasha u makhraati ka cahaya ruuxa muslimkee aadaamay le nabigaa yidhi axad walboo ku maqla aakharo waa kuu mara towxiid iyo islaanimu kaama marakacaya shaydaan marka wanaag kaluma doonayo maba maqlin buuy anugu dhagana farahaan gashaday alaabna waan isku dhagataray buu ku leeyahay aafadaasa meesha ka socota faidaa qudiya annidaa'u qolina waxay dhaheen haddii uu si toos aadaanka u maqlo waa gubanayaa aad buna ugu rafaadaya waana macno jira wamin ama iyo wadaaduu ka qaateen dadka xanuunsanee jinka iyo insi sixirka iyo ishiya qaba marka la quraamayo in lagu bilaabo aadaan oo artayno dabka waa lagu aadaami jiray meesha dhibka dhaco waa lagu aadaamaa argagax maku yimaadiya cabsi waa la aadaamaa aadaanku marka waa ammaan weeye iyo qaboojiye faidaa qudiya nidaau aadaanka marka la dhammeeyo aqbal waa soo noqona ninkii sii cararhaya ee neefta salaada marka loo aqimo uwiba huna waa uqiima ma aha tii ahayd xay asalaatu khayr min anom ma aha xata idaa uwiba lisala salaadda haddii loo aqimana adbar haddana waa cararhay lan aqimuddu waa aadaan yare xataa idaa qudiya tawiibu aqimidda marka la dhammeeyo aqbal haddana waa soo jeedsanaya waa soo majiraya xataa yakhtura labadaba waa la akhriyaa sida asharkaana yakhtira daada in la hoos dhigana wanaagsanoo sidaan ii xarakaysan hadda ah xataa yahtira ilaa uu kala waswaaso uu kala dhex galo bayn almari ruuxi iyo wanafsi naftiisi ruux iyo qalbigii buu kala dhexgalaya uu soo socon dafku dhihi uu ku waswaasin xataa yahtira ay yuwaswisa way ka dhigan tahay bayn almari wa nafsi yaquul wuxuu odhanhayaa muxuu kugu bilaabi udkur kada adoo salaadda ku jir wuxuu leeyahay war soo socotay dukaanka siba uma asoo xidhan khasnadii ma ku hubsato horta furaha faataxdii joogsatayba dib ood bixi waad maqan tahayba haddaa hebel markuu kula hadlay waxaasu ku wyd maya maxaa u tirso adiga halkaa halkaa dhigay ma aha alaabbu kuu sheegaya saa daree xadiid daciif waxaa ku yimid waadana taxsiiniyaanba ninkii wax ilooba ragcatayn ha tukado ninkii wax halmaamee wax hafa ee soo saari waaye allahu nuuru samawat waxba yuusan akhriyay bidbidhisa iska daaye laba ragcadood galba laba ragcad nin aan ogolayn baa jira oo shaydaan la yidhaha ukudhi waxba haas ku toganaya baalka halkaas yaalla salaadda iskaga baxniyo salaaddaasuu diidan yahay ah, ciyaal suuq udkur xusuuso kudhihi kadaa waxaa xusuuso wadkur kadaa shaygaana xusuuso muxuu kuu sheegayaa limaa shay oo lam yadkur uusan xusuusteen ruuxa muslimka min qablo hadda ka hor shay aadaan xusuusino maankaada ku jirin buu kugu soo ridayaa asagu muxuu ka rabaa laakiin inuu khushuucda ku dhaafiyo salaada ku dhaafiyo ajirkeeda xataa yadalla arajulu yaa ruuxa muslimka uu noqday tukanaya maa yadri midaan ogayn kam salla meequu tukaday muttafaqun caley riwaayada muslimna in yadri meesha maa yadri in yadri inta naafiyada ahayd in yadri kam salla muttafaqun calayh التثويب وxو الإقاamaة تثويبku waa in la aqimo والله سبحانه وتعالى أعلم